alxamdu lilaahi rab اlcaalamiin wsal allahuma wslm cla nabiyina muxamedi wcla alihi wsaxbih wman waalaah allahuma callimna ma yanfacuna wanfacna bima callamtana wzidna cilma yanfacuna uma ma bacd waxaynu ku soo jirnay kitaabkeennii aladab lmufrad liabi cabdillaahi muxamed bnu ismaaciil albukhaariyi raximah llahu tacaala darsigeennanina waa darsigeennii shanaad wuxuuna ka bilaabmanayaa xadiiska siddeetanaad ayuu ka bilaabmanayaa qala alimaamu raximah allahu tacaala xadaanaa cabdullaahi ibnu saalix kaatibu leys ayaa loo yaqaan qaala xadaanii muusa ibnu ulaya muusa ibnu culaya ibn abi rabaax iyo muusa ibna caliy ibni abi rabaax labadaba waa layidhaahdaa tasqiirka wuu diidi jiray can abiihi caliy bni rabaax wuxuu ka wariyay ana nabiya sala allahu calayh wasalam nebigu qaala wuxuu yidhi lisuraaqata ibni jucshum suraaqa ibnu jucshum ninkii la odhan jiray wuxuu ku yidhi suraaqa ibnu jucshum waa ninkii nebi maxamed iyo abubakar markay hijroonayeen ka daba tegay ee lacagta markii la dul saaray ee nebigu intuu habaaray farasku uu dhulka uu la go'iyey kadibna nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi iska noqo waan kuu ducaynaynaa in faraskaaga meesha dhibta ilaahay kaa saaro cidna hanoo soo tilmaamin wuxuu rasuulku ku yidhi kayfa bika ida labista siwaara kisra yacnii kisra dahabkoodii iyo taajkoodii markaad labisato xaalkaagu muxuu noqonayaa suurayso nin isagii qof isagii la caydhsanayo oo la eryanayo oo tilmaamaya haddana boqoradii adduunka ugu waaweynaa markaad qabsato xaalkaagu muxuu noqonayaa xadiis baa ka horreya hal xadiis baa ka horreeya baabu man caala alaaa akhawaatin wuxuu baabu yahay man caala ay man anfaqa ruuxii nafaqeeya alaaa akhawaatin saddex walaala ah ruuxii nafaqeeya awal waxaa laga soo hadlayay gabdhaha adigu aad dhashay hadda walaalahaayo kugu soo baxsaday o aad nafaqaysana fadliga iyo ajarka ay leeyihiin xadaana cabdulcasiis bnu cabdilaahi qaala xadaanii cabdulcasiis bnu muxamed adaarawadi can suhayl bni abi saalix yani can saciid bni cabdiraxmaan ibni mukmil can ayuub bni bashiir almucaawiy can abi saciidin alkhudriyi ana rasuul ulahi sal allahu aleh waslem rasuulka ilaahi qaala wuxuu idhi laa yakuunuu ma ahaadaan liaxadin ruux alaau banaatin saddex gabdhood uma ahaadaan aw alaau akhawaatin ama saddex walaalo ah oo fa yuxsinu markaa uu wanaag sameeyo ilayhinna gabdhaha xaggooda ilaa dakhala aljannata ilaa jannaduu gelayaa sababtooda ku gelaya gabdhaha macnaha korintooda iyo barbaarintooda iyo aradbeelkoodu yani waa ka dhib badan yahay ragga waa ka dhib yahay saa darteed baa ninka gabdho badan koriya uu ka yani marka abaal badan yahay ama ka ajar badan yahay xagga marka nusuusta sharciga loo eego ninka wiilasha korinaya gabdhahaas ama kuwa aad dhashay ha ahaadeen ama kuwa kula dhashay ha ahaadeen intaba nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh ajar buu u yabohay imaam axmed baa fi musnadii ku warinaya afartan mujaladka saddexaad tirmidina fii jaamicihi xasanahu lalbaaniyu fii saxiixi aljaamic asaqiir qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu fadli man caala ibnatahu lmarduuda wuxuu baabu yahay man caala ruuxii nafaqeeye masruufa ibnatahu gabadhiisii almarduudati ee lagu soo celiyey lagu soo celiyey maxaa loo jeeda gabadhii inta la guursaday yacni markaa la soo furay ee dibkuugu soo noqotay nafaqaynta la nafaqaynayo waa qof xogaa moralkiisii yacni markaa la soo dilay guri yeelatay masuuliyad bay qaaday haddana mas-uuliyaddii dowladdii baa ka burburtay marka soo noqodkan ay soo noqotay damiirkeeda in la ilaaliyo ixsaan iyo wanaag iyo samo lagula dhaqmo ayaa loo baahanya qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi ibnu saalix kaatib ley qaala xadaanii muusa ibnu culay ibni abi rabax can abiihi wacali bni abi rabax ana nabiya sala allahu caleh wasalam qaala lisuraaqata ibni jucshum wuxuu ku yidhi nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh alaa adulluka maydin tusiya yacnii alaa adulluka ma ku tusiyaa miyaanan ku tusinayn calaa acdami sadaqatin sadaqo midda ugu weyn ow amase min acdami sadaqa sadaqo yacnii kuwa ugu waaweyn shay ka mida ma ku qaal wuxuu yidhi balaa yaa rasuul allah nacam rasuulka ilaahay qaal wuxuu yidhi sadaqo waxaa ugu weyn ibnatuka gabadhaada yacnii inaad nafaqayso oo aad biisho aradbeel aad siiso marduudatan ay xaala kownihaa xaalay tahay marduudatan ilayka mid lagugu soo celiyey oo laysa laha aanu u sugnayn kaasibun ay munfiqun mid nafaqeeyo u shaqeeya oo hayruka adiga qayrkaaya ah gabadhaadii oo laguu soo celiyo markaa mas-uuliyaddeedii cid kaa qaada aanay jirin inta lagugu soo furay marka gurigii dib ugu soo noqotay korinta iyo gacanta iyo ixsaanka iyo samaha aad u fidiso abaalka ay leedahay buu tilmaamaya xadiikaa sanadkiisa dacfi baa ku jiro ibn maaja ayaa fi sunanihi ku warinaya yani raqamka abraanina filkabir mujaladka toddobaad boqoabaataniyo sagaal ayb daciifada yani yani ayaa lagu daciifiyey cilada lagu daciifiyeyna waxa weeye inqidaac baa ku jira yacni caliy bnu rabaax ee musa ibnu caliyi caliy bnu rabaax lam yalqa yani lamaanu kulmin min suraqa ibnu maalig oo xadiiska uu ka warinayo laakiin macnahaasi waa macno saxa oo gabdhaha in yacnii wanaag iyo ixsaan lagula dhaqmo la koriyo la barbaariyo oo la aratiro waxay ahayd axaadiistii faraha badnayd yacnii sidaynu ku soo tilmaan gabadhii marka la soo furo oo guriga ay ku soo noqotona ayaduna way kasii awlaysan tahay qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana bishr bnu muxamed abu muxamed almarwasi waxaa loo yaqaanaa raawiyatu cabdilaahi bnu mubaarak abarna cabdulaahi bnu mubaarak qaal wuxuu hi ahbaranaa muusa muusa ibnu culay qaal wuxuu yidhi samictu abi aabbahay baan ka maqlay can suraaqata ibni jucshum ana rasuululahi sal alla aleh wasalam rasuulka ilaahay qaala wuxuu yidhi yaa rasuulallahyaa suraaqa suraaqow yacnii ma ku tusiyaa alaa adulluka calaa acdami sadaqa ow min acdami sadaqa yacnii milahu xadiiskii hore mid la mid a isaguna waa daciif qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa xaywat bnu shurayxin qaala xadaanaa baqiya ibn lwaliid baqiya ibn lwaliid waa nin saduuqah waana nin mudallisah waxaa la yidhaahdaa axaadiisu baqiya laysat naqiya fakun biha cala taqiya wuxuu leeyahay marka can baxiir ibnu sacad waa nin iqa ah can khaalid khalid ibnu macdaan can miqdaami bni macdi karbin anahu miqdaad samica wuxuu ka maqlay rasuul allahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay yaquulu isagoo leh maa adcamta nafsaka naftaada waxaad quudisoo ku nafaqayso fa huwa laka sadaqatun sadaqo ayuu kuu yahay wamaa adcamta waxaad quudiso waladaka ilmahaaga fa huwa laka sadaqatun sadaqo ayuu kuu yahay wamaa adcamta waxaad quudiso yacnii sawjaka xaaskaaga waxaad quudisana fa huwa laka sadaqatun sadaqu kuu yahay wamaa adcamta khaadimaka khaadimkaaga iyo shaqaalahaaga waxaad quudisana fa huwa laka sadaqatun sadaqo ayuu kuu yahay buu nebigu yidhi salawaatu ullahi wasalaamu calayhi xadiiska imaamka waxaa la wadaagsanaya imaamu nasaai fii sunanihi afarkunboqoliyo siddeetaniyo shan raqamka walimaam axmed oo shiikha bukhaariya fii musnadihi mujaladka afraad bayhaqi fi sunan mujaladka afraad wasaxaxahu lalbaaniyu raximah llahu tacala fi saxiixa raqamka waxaa laga qaadanayaa marka shareecadeennu qiimaha ay leedahay xataa reerkaaga waxaad ku nafaqayso iyo carruurtaada aad ku biilanayso hadaad niyeyso inaad ilaahay subxaana watacaala alla dartii aad dadkan u barbaarinayso u korinayso ajar inaad ka helaysaa laga qaadanaya waxaa ka sugan nabigeenna salawatullahi wasalaamu caleyh inuu yidhi yaa ayuha nnaas ibtaacuu anfusakum min allahi casa wajal wardadiihu naftiinna alle ka iibsada oo ilaahay ganacsi la gala subxaana wa tacaala markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi fain bakhila axadukum midkiin hadduu ka bakhaylo an yucdiya maalahu annaas inuu dadka xoolihiisa siiyo falyabda binafsihi naftiisa ha ku bilaabo walyatasadaq can nafsihi nafsihi naftiisa ha sadaqdaysto markaasaa nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh wuxuu falyakul walyaktasib ha cuno oo aradbeel iyo lebis ha ka qaato nebigu wuxuu yidhi salawaatuulahi wasalaamu caleyh mima rasaqahu allah wixii ilaahay ku irsaaqee ku dheefiyey ha ka qaato buu rasuulku yidhi salawatullahi wasalaamu calayh lama odhanayo intan adaa qaatayoo dee reerahaagii iyo biilkaagii baad u isticmaashay ajarkii heli maysid ku odhan mayso qaala alimaamu raximahu allahu tacaala baabu man kariha an yatamannaa mowta albanaat yacnii man kariha ruuxii necbaystay buu baab an yatamannaa haddii la waa in ficil loo qadaro an yatamana arajulu ninku inuu karaahiyaysto hee mowtaalbanaati gabdhaha dhimashadooda in la karaahiysto sharcigu aanu ogolayn an yutamannaa in la tamaniyo mowtulbanaati gabdhaha dhimashadooda in la tamaniyo qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaanaa cabdulaahi ibni abi shayba wa abu bakr alxaafid yani bukhaari shiikhiisa wey qaala wuxuuhi xadaanaa ibnu mahdiyi cabdiraxmaan ibnu mahdi can sufyaan ibnu saciid ibni masruuq athawri can cuhmaan ibni xaaris abirawaac ninkaasaa laysku haystaa mukhtalafun fiihi ah dahbi wuxuu yidhaahdaa laa yucraf xaafidkuna taqriibka yani haddii ilaahay uu ku nwuxuu ku tilmaamay inuu nin yani markaas saduuqa u yahay ayb can ibni cumar cabdilaahi bni cumar waxa laga wariyey ana rajula ninbaa kaana ahaa indahu agtiisa ninbaa ibn cumar agtiisa fadhiyey walahu ninkaana waxaa u sugnaaday banaatun gabdho fatamannaa wuxuu jeclaystay mowtahunna dhimashadooda allayaa idhaafiya buu yidhi kuwani may dhintaan gabdhihii buu sheegay faqadiba ibnu cumar ibnu cumar baa cadhooday faqaala wuxuu idhi anta tarsuquhunna maadiga irsaaqoo dheefiya allihii afka u dillaaciyey ee abuuray ee adduunkan keenay baa irsaaqadoodiiyo dheeftooda qoray ilahay qur-aanku wuxuu ku yidhi wamaa min daabatin fi lardi ila cala allahi risquha wayaclamu mustaqaraha wa mustawdacaha kullun fii kitaabin mubiin noolaha iyo naflayda adduunkan ku nool oo dhan waxaa dheefiya ilaahay baa dheefiya irsaaqadiisa siiya khasnadaha ilaahay waxa ku jirana waxba looga waayi maayo min shayin ilaa cindana khazaa'inu wamaa nunazilhu ila biqadarin macluuma laliya subxana wa tacala bal xayawaanka yacni tamarta daran iyo cayayaanka xataa aan naftooda irsaaqadooda iyo dheeftooda u qaadan karin una diyaarsan karin ilaahay baa irsaaqa wa min daabatin laa taxmilu risqaha allahu yarsuquha wa iyaakum baa la leeya wa tacaala ibnu cumar marka waa xanaaqa gabdhaha marka in laga xanaaqo yacnii abuurkan gabdhuhu ilaahay subxaana wa tacaala uu abuuray waa hibo ilaahay subxaana wa tacaala uu yahabu liman yashaau inaasan wayhabu liman yashaau dukuur ow yusawijhum dukraanan wainaasan wayajcalu man yashaau caqiima ruuxbaa adduunkan oo dhan wuxuu dhaafsiisan lahaa hantiilo ah in hal gabadh la siiyo wuu dhaafsiisan lahaa sooma marka waxaa laga yaabaa curfiga jaahiliga ee soomaaliduna haweenaytu hadday dhowr gabdhood isku xijiso in la furaaba laga yaabaa cabdulahi bn cumar waa cadhooda wuxuu waxaa ku jira xadiiska cumaan ibnu xaaris dahbi wuxuu yidhahdaa laa yucraf xaafidkuna wuu tawsiiqiyey yani xadiiska in la taxsiiniyo ayaa laga yaaba waxaa mawduuca yani marka ku saabsan xadiiska saxiixada uu ku keenay min xadiisi cuqbata ibnu caamir ee nabigu uu leeyahy salawat ullahi wasalaamu caleyh laa takrahu lbanaat shalay aynu soo tilmaamin gabdhaha necbaysaninu ha karaahiyaysanina fa inahunna almu'nisaat alqaaliyaat gabdhuhu waa wehel fiican oo qaaliya buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu lwalad mabkhalatun majbana wuxuu baabu yahay weladka iyo ilmihi iyo carruurtu waxay ruuxa sabab ugu noqdaan bakhaylnimo waxay sabab ugu noqdaan maxay fulaynimo ayay sabab ugu noqdaan bakhaylnimay sabab ugu noqdaan hadduu is gacanta aad fidisido gacanta aad taagtid muxuu xusuusanaya ilmihii buu xusuusanaya ayb islaantii baa umula iskuul fiigii ciyaalkaa lagaa sugayaa rentigii iyo kiradii baa lagaa sugaya kenya weli waa meel kasii dhib badan sooma baa lagaa sugaya adiga marka duruufo badan baa kugu xeera fulaynimadiibuu marka ku xambaarayaa oo sadaqadii iyo daacadii iyo waxyaabo badan oo cibaadadu ilaahay uu ugu dhowaan lahaa waalidku in badan ilmihiisii ayaa sabab ugu noqonaya inuu ka hadho qaal imaam raximah llahu tacaala xadaana cabdulaahi bnu saalix wa katibu ley qaala xadaanii ley ibnu sacd alfahmi qaal wuxuu yidhi kataba ilaya hishaam ibnu curwata iisoo qoray can abiihi curwa ibnu subayr can caaisha radi allaahu canha qaalad waxay tidhi qaala abubakrin abubakar baa wuxuu yidhi yowman maalin abubakar waa aabbaheed sooma aabbaheed wey wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa calaa wajhi lardi arlada dusheeda ma ahaanin rajulu nin oo axabba ilaya min cumara ruux agtayda cumar ruux aan cumar ka jeclahay arlada dusheeda ma ahaanin nebi maxamed salawatullahi wasalaamu caleyh gadaashiisa falammaa kharaja markuu baxay abubakar buu rajaca uu soo laabtay faqaala wuxuu yidhi kayfa xalaftu sidee baan ku dhaartay la dhaartay waa in layska hubiyaa soo ma ay bunayata gabadhaydii ee caaisha maxaan ku dhaartay faqultu lahu yacni waxaan ku idhi alladii qaala wixii uu yidhi siduu dhaartay baan u sheegay faqaala wuxuu yidhi warkii hore waan ka noqday yacni maa cala alardi arlada dusheeda ma ahaanin yacni rajulun acasu ilaya min cumara ruux cumar agtayda kaga qiimo badan oo kaga sharaf badani agtayda ma ahaanin sabab maxaa markii hore u bedelay walwaladu ilmuhu alwadu ay alsaqu bilqalbi qalbiga mid lagu dhejiyey weeye macnaha jacaylka ilmaha wax walba ka horeeyo waa mid qalbiga lagu dhejiye mid fidriyo waa mid qalbiga ku dhegan muxuu bakar ka baqay marka dhaartii uu dhaartay yacnii wax arlada dusheeda saaran cid saaran oo aan cumar ka jeclahay ma jirto waxaa jira jacayl dabiicioo ilmihii baa ka horeeya soo ma intaasuu ka baqay marka dhaartiisi salafku say isu ilaalinayaan fiiri waracnimadooda iyo xalaalmiiradkooda salafka fiiri annaga waan dardaraynaa ninku fatwuu bidix ka dhiibi mid kaluu midig ka dhiibi caamadii baa la lumin nabigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi man uftiya bifatwan hayra sabtin fa inamaa ismuhu calaa man aftaahu ruuxii loo fatwoodo fatwo aan sugnayn dembigeeda waxaa iska leh kan loo fatwooday ma leh yaa iska leh kii fatwooday baa iska leh marka abubakar marka wuxuu ka baqay inay ugu soo dhuumato yacnii inay beenay ugu soo dhuumato arlada guudkeeda waxa ku nool waxaan ugu jecelahay cumar baan ugu jecelahay xataa jacaylkii dabiicigaha ah kuma darin baa la odhanaya jacaylkii dabiicigaah fidriga ah oo ah waxa uu dhalay ilmihiisa ruuxa bini aadamka inuu ugu jecel yahay ayb xadiisku waa xasan fi ladab lmufrad yani raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana muusa ibnu ismaaciil attabudaki qaala xadaana mahdiy bnu maymuun qaala xadaana ibnu yacquub mahdiy bnu maymuun abu yaxya alsdi waa albasriyu iqa ibn abi yacquubna waa muxamed ibnu cabdilaahi waasiqa can abi nucmin waa cabdiraxmaan albajali abulxakam alkuufi yani waasiqa ibnu maciin baa daciifiyey laakiin waa nin iqa ah sida loo badan yahay qaal wuxuu yidhi kuntu waxaan ahaa shaahidan goobjoog baan ahaa ibna cumara cabdilaahi ibni cumar baan goobjoog ahaa id waqti sa'alahu rajulu can dami lbacuudati kaneecada dhiiggeeda dhiigga kaneecada bal iga waran buu yidhi oo yusiibu ljasada jidhka asiibaya hadii dhiig kaneeco uu jidhka gaadho yacni ma nijaas baa mise nijaaso ma aha ayuu wuxuu yidhi miman anta adigu kumaata war adigu xaggee baad ka timi qaala wuxuu min ahli lciraaq reer ciraaq baan ahay su ka yaaba qaale wuxuu yidhi unduruu fiiriya ilaa haadaa bal midkan fiiriya dadkii la joogay buu ku soo jeediyey yas'alunii wuxuu i weydiinayaa can dami lbacuudati dhiigkaneecuu i weydiinayaa walxaal qad qataluu ay dileen ibna nabiyi sal allah caleh wasalam reer ciraaq ilmihii nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xuseynna dhiiggiisiibay daadiyeenoo karbalay ku dileen ruux cibaado iyo xalaal miirad ku jirana wuu iska dhigayo injir wuxuu iweydiinayaa dhiig kaneeco iweydiinaya dhiig kaneeco qof muslima dhiiggiisa in la daadiyo oo weliba wiilkii nebi maxamed salawaat ullaahi wasalaamu caleyh uu yidhi anigu waan jecele ilaahow jeclow in la dilo keebaa weyn in la isweydiiyo sekee mudan waxaa mudan yani masalada weyn ee dhiigga iyo xurmada muslimka ayaa mudan riwaayo kale waxay leedahay wuxuu weydiiyey can ilmuxrimi oo yaqtulu dubaaba ruux muxrimoo xajkii gudanaya hadduu duqsi dilo xajkiisii noqonaya markaasuu wuxuu yidhi unduruu ilaa haada warbal midkan fiiriya ila eega yasalunii wuxuu i weydiinayaa can dami lbacuudati dhiigkanecuu i weydiinaya waqad qataluu iyagoo dilay ibna nabiyi sal alla aleh wasalam inankii xuseen iyagoo dilay samictu nabiya sal alla aleh wasalam nebiga waxaan ka maqlay isagoo leh yaquulu isagoo leh humaa labadan xasan iyo xuseen rayxaanaya waa udgoonkaygaiyo caraftaydii fi dunyaa adduunyada aan carafsanay yanii labadoodu waa udgoonkii yani aan carafsanayay adduunka yani markaa aan carafsanayay weeye wuu nebigu yidhi salawatullahi wasalaamu calayh rayxaanataanina waa riwaayo taal rayxaanta waxaa la yidhaahdaa yani waa geed udgoon oo markaa carabtiisu ay wax ka beddesho subaga iyo waxa lagu daro dadka qaarkood waxay u yaqaaniin riiray u yaqaaniin dadka qaarkoodna geed xamar bay u yaqaaniin ayb labadaa midun iska qabso ama riiradheh ama mxuu ahaa haddii ilaahay ku waraen geed xamar dheh laakiin hadda waxaa looga jeedaa hadda waxaa looga jeedaa udgoonkii iyo ilqabowsigii aan ku raaxaysanayay weeye labadaa wiil waxaa laga qaadanaya xadiiska imaam bukhaari baa fii saxiixihi wuu ku warinaya isla saxiixiisana wuu ku warinayaa xadiiskan nasaai fii sunanihi yani iyo soddon raqamka ah fi sunan kubra imaam axmedna fi musnadihi mujaladka labaad aaaaayo abu yacla fi musnadihi mujaladka tobnaad waxaa laga qaadanayaa kow yacni badu lmasalati bilahami falaham markaad culimmada aad masalo weydiinayso masalo weliba miday ka muhiimsan tahay ku bilow oo masaa'iisha markaas maalayacniga aan faa'iido ku jirin inaad iskaga tagtaa laga faa'idaysanaya waxaa laga faa'iidaysanayaa tawbiikh wa tacniif almunxarif wa ta'diibihi bima laa yacniih in la dagaalo la dhaleeceeyo ruuxa munxarifkee khaldan yani markaa dariiqana lagu toosiyo ayaa laga faa'idaysanaya maxaa yeelay cabdullahi bni cumar wuxuu yidhi unduruu ilaa haada balkan fiiriya ila fiiriya buu yidhi wuxuu i weydiinaya waxaa laga qaadanayaa sidoo kale ruuxu isagoo dembi weyn ku jira dembi weyn isagoo ku jira inaanu banaanka isa soo dhigina ilaahay intuu u toobad keeno dembigaasi sir iyo isaga iyo ilaahay ka dhaxaysa ay noqoto isagoo dembi weyn ku jira haduu masaa'il yaryar ka hadlo oo wax ka yar ka hadlo haddii dembiga uu ku jiray kabiirada abaa ka sii weyn ayib qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu xamlu sabiyi cala alcaatiqi ilmaha yar in luqunta lagu xambaaro luqunta lagu qaado oo aan la waa nijaaso iyo amuu isku kaajay amuu waxaa sameeye amuu amuu ma taallo meesha qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abulwaliid yani abulwaliid waa hishaam ibnu cabdilmalik in badan baynu soo marnay qaala xadaana shucba ibnu xajaaj alcataki can cadiy bni saabitin qaal wuxuu yidhi samictu albara ibnu caasi baan maqlay yaquulu isagoo leh cadiy ibnu saabit waa iqatun xoogaa shiicanimaa lagu garan yaquulu isagoo leh bara ibnu caasi baan maqlay isagoo leh ra'aytu nabiya sal alla aleh wasalam suubanahaan arkay nabadgelyada alle subxaana wa ammaanta alle subxaana wa tacaala dushiisa ha ahaatee calaa caatiqihi nebiga luquntiisa dushiisa ama tuunkiisa ama degtiisa uu saaran yahay walxaal huwa isaguna yaquulu uu leeyahay allaahumma allahayow innii anigu uxibuhu waan jeclahay yacnii xasan baan jeclahay fa axibahu allow jeclow ninkii saas la yidhi ayay muttafaqun calayhi xadiiska bukhaari iyo muslim baa isku buhaari fii saxiixii adiikan ku keenaya muslimna wuxuu ku keenayaa kitaab alfadaa'il raqamka tirmidi fii jaamicihi ibn xibbaanna fii saxiixihi mujaladka shan iyo tobnaad ain ilmaha marka la qaadi karo asalkuna uu yahay yani waxa weeye shayga asalkiisu waxa weeye waa inuu daahir yahay shayga waxaa asal u ah inuu daahir yahay baa asal ah haddii aan nijaaso la helin marka carruurtii iyo qaabka lagula dhaqmayo baab lwaladi qurat lcayni wuxuu baabu yahay ilmuhu waa ilqabowsi waa shay indhuhu ay ku raaxaystaan qaala alimaamu raximah llahu tacaala bishr bnu muxamed qaala ahbaranaa cabdullaahi bnu mubaarak qaala ahbaranaa safwan bnu camrin waasiqa qaala xadaanii cabdiraxmaan bnu jubayr bnu nufayr ataabici can abiihi jubayr bni nufayrin qaal wuxuu ihi jalasnaa ila lmiqdaadi bni lswad baanu la fadhiisannay miqdaadi bni camrin baa layidhaha yowman maalin baanu la fadhiisannay famara bihi waxaa miqdaad soo maray rajulu ninbaa soo maray faqaala wuxuu yidhi duubaa laanta janno waxay u sugnaatay lihaatayni alcaynayni labadan indhood bay u laanta janno waxay u sugnaatay labadan indhood bay u sugnaatay allatiini kuwaasoo ra'ataa rasuula allahi sal alla caleh wasalam alla qiimo badanaa labadan indhood ee nebi maxamed arkay baa laanta janno u sugnaatay wallaahi ilaahay baan ku dhaartay lawadidnaa waxaan jeclaan lahayn an ra'ayna maa ra'ayta inaannu aragno wixii aad aragtay nebi maxamed inaannu la noolaan lahayn oo indhaha ay ku raaxaysan lahaayeen ayaan jeclaan lahay wa shahidnaa inaan goobjoog noqonno xaadirno maa shahidta wixii aad xaadirtay oo dagaaladii iyo halgankiiyo jihaadkii wixii aad ka soo qayb gashay inaannu ka soo qayb galno fastuqdiba waa la cadhogeliyey miqdaad waa cadhooda ninka warkiisiibuu ka cadhooda raawigii marka xadiiska warinaya wuxuu leeyahay oo jubayr bnu nufayra wuxuu leeyahay fa jacaltu gudagalay acajabu inaan la yaabayo miqdaad inaan la yaabayo maa qaala ninku ma odhan ilaa khayran khayr mooye wax kale ma odhane maxaa saxaabiga ka xanaajiyey hadduu yidhi waxaan jeclaan lahayn inaan nebi maxamed aragno haduu yidhi waxaan jeclaan lahayn goobihii aad xaadirteen iyo halgankii inaannu ka qaybgalno muxuu eeday saxaabadu warka ay ka edbinayaan waxa weeye qadartan kowniga ah ee ilaahay subxaana wa tacaala uu kuu qadaray inaadan nebi maxamed la kulmin ayaa laga edbinayaa halkaasu ku cadhooday asxaabi adiga ilaahayba kuuma qadarin inaad la kulanteen yacni mowqif iyo meel ilaahay kaa maqnaysiiye maxaad u tamaniyaysa ayib maa qaala ma odhan ilaa khayran khayr mooyaane uma aqbala calayhi ninkiibuu ku jeestay miqdaad faqaala wuxuu yidhi maa yaxmilu rajula ninka maxaa ku xambaaraya yacni calaa an yatamannaa inuu tamaniyo maxdaran goob inuu tamaniyo oo u jeclaysto hayabahu allaahu canhu ilaahay uu ka maqnaysiiyey meelaad ka maqnaydoo ilaahayba aanu ku joojin inaad tamanido maxaad ku jeclaanaysa soomaalidu waxay yidhaahdaan oo warkooda ka mida waan maqnaa ninbay kaa dhigtaa waan maqnaa ninbay kaa dhigtaa ma maqsheen idinka waxbaa la samayn waxaad la odhanaysaa ilaahumaan goobjoog ahaadu maan joogu meesha war waaba maqnayde adiga maxaa dhibtaa kugu wata maya hebel baa waxaa sameeyey inaan meesha ka maqanahay buu ogaadee ilaahumaan goobjoogahaadaw sir badan baan ka hayaah buu marka meel ilaahay kaa maqnaysiiyey maxaad u tamaniyi buu oo laa yadri aanu ogayn low shahidahu hadduu xaadiroo goobjoog uu noqdo kayfa yakuunu fiihi sida uu noqon lahaa xaalkiisu ma islaam buu noqon lahaa ma kuwa nebi maxamed raacuu noqon lahaa mise kuwa ka soo horjeedee la dagaalamaya wuxuu noqon lahaa lama oga muxuu tamaniyayaa buu ayib wallaahi ilaahay baan ku dhaartay buu laqad xadara waxaa xaadiray oo nebiga la noolaa rasuulalahi sal allau aleh rasuulka ilaahay waxaa xaadiray oo joogay aqwaamun qoom baa joogay kabahum allaahu ilaahay uu ku foorariyey ku gembiyey calaa manaakhirihim wejiyaashooda iyo sanqaroorhkooda fii jahannama jahannamo weji loogu tuuray abujahal basow nebiga qaraabadiisa ma ahayn ninkii la odhan jiray abulahab iyo abujahal iyo waliid ibnu muqiir raggaasiba wakhtigii nebi maxamed bay joogeen laakiin doorasho ilaahay iyo qadarta ilaahay kowniga ah ilaahay iimaankiisa wuu ka qadiyey inuu u hibeeyo oo alle hibeeyo subxaana wa tacaala calaa manaakhirihim sanqaroorhkooda iyo wejiyadooda inuu wejiweji alle ugu gembiyo ugu tuuro naarta fii jahannama naarta jahannamo dhexdeeda lam yujiibuuhu maanay ajiibin nebiga sal allah caleh wasalam walam yusadiquuhu maanay rumaynin marka maxaad u tamaniye qolo aad ku biiri lahayd ma ogide ilaahay meeshaa kuma joojino imtixaankii dad kalaa kaa kaafiyey ama ha ku dhaceen ama ha ku baaseen adigu tartiibtaada ayib ow amase wuxuu yidhi laa taxmaduuna yacni miyaydaan ku mahadina alaa taxmaduuna ay laa taxmaduuna ku mahadin maysaan miya id waqti akhrajakum alle uu idinsoo bixiyey subxaana wa tacaala laa tacrifuuna idinkoo aan garanayn ilaa rabbakum rabbigiin mooye wax kale qoraysh waxay ahayd saddex boqol iyo lixdan sanam oo ilaahyo ay ku sheegeen baa u yaallay kacbada u yaallay idinkana ilaahay baa idin doortay oo aabbihiinna islaama islaannimaad ku dhalateen haddaad taabiciintii tihiin saxaabadii iyo aabbayaashiin baa dagaalamay oo halgamay oo diintan idinsoo gaadhsiiyey marka mowqifkaa sharafta badanoo ilaahay keligii inaad garanaysaan oo aydaan waxba la wadaajinayn war ilaahay inaad ku mahadisaan soo wa ficlan waxaa la mida ah, innagaa la ah. bulsho yacni muslimiin ah, oo islaamnimo ku dhalatay oo islaamkii yacni caado iyo dhaqan uu noqday waxaad dareemaysaa qiimaha ay leedahay kuwa ilaahay iimaanka ka qadiyey markaad aragto laa tacrifuuna idinku aan garanayn ilaa rabbakum rabbigiin mooyaane fatusadiquuna waad rumayseen bima jaa bihi nabiyukum sal alla aleh waslm wuxuu la yimi qad kufiitum waa laydinka kaafiyey waa laydinkaga filnaaday albalaa'a beladii iyo imtixaankii waa laydinkaga kaafiyey biqayrikum idinka qayrkii rag baa la imtixaamo imtixaankaasi rag buu ku dhacay idinka waa laydinka kaafiyey wallaahi ilaahay baan ku dhaartay laqad bucisa nebiyu sal alla aleh wasalam waa la soo bixiyey calaa ashaddi xaalin xaalad midii ugu darnayd baa lagu soo saaray oo bucisa calayha nebiyun qadu nebi lagu soo saaro weligii fii fatratin waqhti ambiyadiiyo waxyigii uu kala go'ay baa la soo saaray iyo wa jaahiliyatin waqhti jaahiliya ummaddu diinta intay iskaga khaldhantay shirki iyo khuraafaad iyo gaalnimo adduunka ay buuxisay ayaa nebi maxamed la soo saaray maa yarawna umaanay arkayn bulshadii nabi moxamed laga soo saaray anna diinan diin afdala inay ka fadli badan tahay min cibaadati alawhaani sanamada in la caabudo diin ka fadli badan inay jirto umaba aanay arkaynoo umaanay oqoon dayib marxaladaasay marayeen marka inaad idinku booskaa tamanidaan maxaaba idinku xambaaraya fa jaaa waa yimi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bifurqaanin mid xaqa iyo baadilka kala saaraysuu la yimi yani taasoo faraqa bihi uu ku kala saaray bayna alxaqi waalbaili xaq iyo baailka uu ku kala saaray bal naqdifu bilxaqi cala albaili fayadmaquhu faida huwa zaahiq walakum lweylu mima tasifuun qul jaءa alxaqu wazahaqa albail ina albaila kana zahuuqa fa jaaa wuu la yimi nebigu bifurqaanin furqaan buu la yimi bihi uu ku kala saaray bayna alxaqi xaqa dhexdiisa iyo walbaaili baailkii uu ku kala saaray wa faraqa bihi wuxuu ku kala saaray bayna alwaalidi wa waladihi waalid iyo ilmihiisii ku kala saaray oo qadarta ilaahay subxaanah wa tacaala ee yacni kowniga iyo midda sharcigaabaa ilaahay subxaanah wa tacaala ruuxna iimaankii uugu hibeeyey ruuxna iimaankii uu ka qadiyey anaa dhalay marka ma jirto xataa in kaana ilaa uu ahaado alrajulu ninku la yaraa mid arka waalidahu waalidkii oo waladahu ama ilmihiisii ow amase akhaahu walaalkii oo kaafiran gaala uu arko idinku aabbayaashiinoo gaala'a maydaan arag taabiciintii ku leeyahy walaalihiinoo gaala'a maydaan arag carruurtiinniioo gala maydaan arag maydaan soo gaadhin walxaal qad fataxa allaahu ilaahay uu furay ufla qalbihi qalbigiisa qafilkii ku xidhnaa biliimaani iimaanka uu u furay ayadoo ilaahay iimaanka isaga uu u hibeeyey haddana eheladiisii ay ka qatan tahay iimaankii ay ka qatan tahay walxaal yaclamu uu ogyahay ninkaasi annahu yani rajulka iyo ninkaas gaalnimada yani ku sugani ee qaraabadiisa in halaka hadduu halaagsamo dakhala naara naarta inuu gelay oo fala taqiru yacni aanay ku qabowsanayn oo ku raaxaysanayn caynuhu indhihiisu aanay ku raaxaysanayn walxaal huwa isaguna yaclamu uu ogyahay ana xabiibahu midkii uu jeclaa yacni fi naari naar inuu ku sugan yahay oo uu naar gelayo kufri iyo gaalnimo iyo iimaankii oo laga qadiyay uu ku dhimanayo wa inahaa yani arigaiyo shaaniguna wuxuu yahay midaasi lilatii midii weeye qaala allahu tacala ilaahi uu yidhi wladiina kuweeye cibaaduraxmaanku yaquuluuna odhanayay rabbanaa yaa rabbanaa rabbigay whab lanaa noo hibe yacnii min aswaajinaa xaasaskayaga xaalay ka mid yihiin iyo wa duriyaatinaa duriyadayada iyo owlaadayada qurata acyunin waxaannu ku ilqabowsanno ilaahu nooga hibay subxaana wa tacaala wajacalnaa lilmuttaqiina imaama ilqabowsigu marka maaha inuu koro oo si fiican u barbaare sida salafku ay ku fasireen waxa weeye shay cibaado iyo daaco oo ilaahay subxaana wa tacaala raali gelinaya adiguna aad ku farxayso inuu sameeyo xadiiska imaam axmed baa fii musnadihi ku warinaya oo la wadaaga mujaladka lixaad yacni raqamka labaad ibnu xibbaanna fii saxiixihi mujaladka afariyo tobnaad afar boqolsideetaniyo sagaal sheekh naasirna raximah llahu tacaala saxiixada ku saxiix yeelay raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu man dacaa lisaaxibihi an akira maalahu wawaladah wuxuu baabu yahay ruuxii saaxiibkiisa ugu duceeyey an uksira in la badiyo maalahu xoolihiisa iyo wawaladahu ilmihiisa in ilaahay u badiyo subxaana wa tacaala xadaanaa muusa ibnu ismaaciil atabudaki qaala xadaanaa sulaymaan sulaymaan ibnu muqiira can haabit bni aslam albunani can anas bni malikin qaal wuxuu yihi dahaltu cala nabiyi sal allau aleh wasalam yowman nabigaan maalin u galay wamaa huwa ma ahayn meeshana maanay joogin ilaa ana aniga iyo iyo wa ummii hooyaday iyo wa umu xaraamin umu xaraam oo khaalatii habaryartay mooyo cid kale meesha maanay joogin id waqti dahala calaynaa nebigu salawaatu ulahi wasalaamu caleyh uu noo soo galay faqaala lanaa nebigu wuxuu nagu yidhi salawaatuulahi wasalaamu calayh alaa usallii bikum miyaanan idin tujinayn maan idin tujiyo wadaaka kaasina wuxuu ahaa fii qayri waqti salaati waqtigii salaada waqti aan ahayn maan salaad idin tujiyo ayuu nebigu yidhi salawaatuullahi wasalaamu calayhi waqtiguna wuxuu ahaa waqtigii salaada waqti aan la gaadhin faqaala rajulu ninbaa wuxuu yidhi oo min alqowmi qoomka ka mida ah. anas ibnu maalik ardaydii uu barbaarinayay ee ceelkii saafigaha ah, nebi maxamed ka waraabiyey uu ka waraabinayay ee xadiiska u sheegayay nin ka mida su'aal raba fiqiya marka inuu ka faa'iidaysto fa ayna jacala anasan minhu anas xaggee buu ka yeelay nebiga ma midigtiisuu taagnaa ma bidix ka taagnaa ma gadaal buu taagnaa markii nebigu salawatullahi waslamu caleyh labada dumarka waa fahnay inay gadaal taagnaayeen xaggee taagnaa qaal wuxuu yidhi jacalahu nebigu wuxuu ka yeelay suubanuhu anas wuxuu ka yeelay can yamiinihi midigtiisu ka yeelay uma sallaa bina waana tujiyey uma dacaa lana wuu noo duceeyey ahla albeyti yani dadkii guriga ku noolaaba u duceeyey nebigu salawatulahi wasalaamu calayh bikulli khayrin khayr dhammaantiibuu ugu duceeyey oo min khayray dunya walaakhira khayr adduunyo iyo khayr aakhiro labadaba ugu duceeyey haddii duco lagaa codsado lagu yidhaahdo ikhwaanuu noo ducee adduunyadani waa maalmo tirsanee ruuxa khayr adduunyo iyo mid aakhiraba ugu duceeya hakala kala hadhin khayrka wuxuu idhi faqaalat hooyaday baa waxay tidhi yaa rasuulallaahi rasuulka ilaahyow khwaydimuka yacnii khaadimyarawgaaga shaqaalahaaga waa anas ibnu maalik tasqiirkana ugama jeedo yacnii taxqiir iyo dami ugama jeedee waa taladufan wa dalaban limasidi shafaqa waa tuitaan waa koolkoolin iyo qurxid iyo la sharfayo khaadimkaaga adeegahaaga yar udcu llaha lahu ilaahay u bari subxaana wa tacaala fadacaa liya wuxuu iigu duceeyey nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh bikulli khayrin khayr dhammaantii buu iigu duceeyey kaana fii aakhiri ducaa'ihi ducadiisa murtidii ugu dambaysay nebiga salawaatullahi wasalaamu calayh waxay ahayd an qaala inuu yidhi allaahuma akir maalahu wa walada ilaahu xoolihiisa iyo awlaaddiisaba u badiya xoolo iyo awlaad badanoo aan baraka lahayn baa jirta wuxuu u sii raaciyey nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh lahu u barakeen waxaa kala duwan yacnii kuwaalitiga shayga iyo kayfiyadda alkamu walkayif wax la yidhahdaa jira waxaa jira yacnii awlaad tiro badan laakiin aan baraka lahayn waxaa jira awlaad yar oo kooban oo waalidkooda marka loo fiiriyo uga taya badan oo uga baraka badan kuwa tirada badanmaxaha uga baraka badan saa baa nebigu wuxuu leeyay salawatullahi wasalaamu calayh allaahuma agsir maalahu wawaladahu wabaarik lahu ilaahu barakee khayrka iyo barakadu meeshu ku jiro adiga oge saasuu leeyahy xajaaj ninka la yidhaahdo ee mxuuaha anas ibnu maalik ducadii nebigu way ku dhacdayo ilaa uu ka yidhi wuxuu idhi intii xajaaj uu soo galay ilaa muddada intaa leeg caruurtayda iyo waxay sii dhaleen iyo awlaadayda gabadhayda heblaayaan weydiiyo waxay ii sheegtay boqoliyo soddon iyo dhowr inay yihiin waa muddo yar soo maaha boqoliyo iyo dhowr inay yihiin dayib cimrigaygiina ilaahay baa ii barakeeyey buu yidhi xataa ilaa aan isku khajilay buu yidhi rabbigay anigu aan ka khajilay buu yidhi cimrigaygiina ilaahay baa ii barakeeyey buu yidhi anas ibnu maalik fii saxiixi muslim buu ku sugan yahay yacni markaa iyokitaabbaab lmasaajid baabu lwaalidaat ruxaymaat wuxuu baabu yahay hooyooyinku way naxariis badan yihiin xadaanaa muslim ibnu ibraahim alfarahidi waa iqatun xaafid xadana ibnu fudal mubaarak ibnu fudal waa daciif xadana bakr ibnu cabdilaahi almuzani abu cabdilaahi albasri nin iqa weeye can anas ibni malikin jaaءat imraatun haweeney baa timi ilaa caaishata bay u timi fa acdathaa caaisha waxay siisay caaishatu alaaaa tamaraatin saddex timaray siisay caaisha intay gurigii baadhay bay ma jireen wax ruuxu bini aadama lagu dheefiyo gacan laga siiyo saddex aboo timiray soo hesho waa gurigii nebi maxamed salawat ullahi wasalaamu calayh ayib alaaata maraatin saddex timirood bay siisay gabadhii miskiinta ahayd markii saddexdii timirood loo dhiibay ee hooyada ahayd fa acdat waxay siisay kulla sabiyin laha laba gabdhoodoo yaryaroo muxuu aha dhowciloodoo yaryar ama foodleh oo yaryar baa la socday kulla sabiyin lahaa yani ilmo yaroo kastuu la socdayba waxay siisay tamratan xaba timiray wa amsakat linafsihaa nafteedana waxay u haysato iyadu la hadhay tamratan xaba timiray la hadhay ayib fa akala sibyaanu labadii caruurtaaha waxay cuneen attamratayni labadii xabee timirtaha bay cuneen wa nadara waxay fiiriyeen isla markiiba ay milicsadeen ilaa ummihima hooyadood bay fiirsadeen ilmuhu wax kastoo uu haysto waxaa hooyadu ay haysato kula haystaa kula dhegan yahay waa fidro dabiiciya ah. hooyadana naxariis baa ilaahay subxaana wa tacaala u geliyo nafteedaba ma xusuusanayso ayib facamadat waxay u qasaday ila tamrati xabadii timirta ahayd way kala dilaacisay laba gobol bay u kala dilaacisay fa acdat waxay siisay kulla sabiyin ilmo yaroo kasta waxay siisay nisfa tamratin yanii timir jeexeed bay siisay barhkeed ila waa lagu qabsaday soo halkii timirta ahaa markays tiri afka geli bay yidhaaheen hooyo markaasay kala jeexdoo labadoodii u kala jeexday fa jaaa nabiyu sal alla aleh wasalam yimi fa ahbarathu caaishatu caaisha u warrantay fa qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh riwaayada imaamu muslim baa waxay leedahay caaisha nebiga markay u warramaysay waxay tidhi fa acjabanii sha'nuhaa arrinkeedaa ila yaabgeliyey qalbigaygay fariin u dirtay waa masale ta'siir leh markaasaa nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh wuxuu yidhi wamaa yucjibuki maxaa ku yaabgelinaya min dalika arrinkaas arrinkaasi muxuu kugu yaabgelinaya maxaad kula yaabantay laqad raximaha allaahu ilaahay waa u naxariistay subxaana wa tacaala biraxmatiha naxariisteedii sabiyeyha labadeeda ilmood ay u naxariisatay ayaa ilaahay ugu naxariistay subxaana wa tacaala marka haddayba naxariistii qalbiga ka soo go'day ay jannadii ilaah iyo martiqaadkii qiimiga badnaa ee rabbi ku mutaysatay maxaad ula yaabaysaa ma la yaabbayba ayuu ku yidhi nebigu salawatullahi wasalaamu caleyh riwaayada muslim ee shaarixu saaxibu fadlullaahi asamad fii tawdiixi aladab almufrad uu keenaya waxa weeye ina allaha qad awjaba laha aljanna wa actaqaha min annaar ilaahay jannuuba ugu waajibiyey naarna waa ka xoreeyey ficilka iyo sababtaasu kaga xoreeyey waxaa laga qaadanayaa deeqsinimada yacni haddii ilaahay kuu runya caaishaa laga qaadanaya waxaa kaloo xadiiska laga qaadanayaa sadaqadu inaanay yaryaraysi lahayne ma waxaanaad ruux siin kartaa inaadan odhan wixii guriga yaalay bay soo qabatay saddex timiraysiisa waxaa laga qaadanayaa shafaqada iyo naxariista hooyada ku jirta ayaa laga qaadanayaa qalbigeeda ku jirta maxaa yeelay hooyadu xataa labada xabee timirta intay cunayeen waa la sugaysoo gacantay ugu haysa afka ma gelisaa mise iyagaad u haysaa dareenkeeda marka maxaa ku weynaa ilmaha ku weynaa waa naxariista hooyada imaam muslima fii saxiixii ku warinaya kitaab lbiri xaakimna fi lmustadrak mujaladka afraad baabu qublat sibyaani wuxuu baabu yahay qublati sibyaani dhunkashada caruurta in la dhunkado iyo wixii ku soo arooray xadaana muxamed ibnu yuusuf alfiryaabi qaala xadaana sufyaan ibnu saciid ibnu masruuq athawri can hishaam ibni curwata can abiihi curwa ibni subayr can caaisha qaalad waxay tidhi jaaa carabiyun nin reer baadiye a yimi ila nabiyi sal alla aleh waslem nebigu u yimi faqaala wuxuu yidhi atuqabiluuna ma dhunkataan ilmihiina ma shumisaan ayuu ku yidhi nebigu salawatulahi ninkii reerbaadiyaha nebiga ku yidhi famaa nuqabiluhum annagu ma shuminno ilmahayaga ma dhunkanno xoogaa kibir iyo adaygaa ku jira fa qaala nebiyu sal alla aleh wuxuu yidhi awa amliku laka oo ma waxbaan kuu hanan kara miyaan anugu kuu hanan karaa an nasaca allaahu ilaahay inuu ka siibay min qalbika qalbigaaga alraxmata naxariista uu ka siibay haddii ilaahay qalbigaagii naxariistii ilmaha loo naxariisanayo uu ka siibo kaa qadiyey hibooyinkii uu bixinayana alla subxaana wa tacaala aanu kuu hibaynin anugu maxaan kuu hanan karaa maanaa qalbigaaga naxariis gelin kara buhaari fii saxiixii buu ku warinaya sidoo kale imaamu muslim fi lfadaa'il raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abulyamaan abuulyamaan waa xakam ibnu naafic qaala ahbarana shucayb ibn abi xamsa wbni abi xamsa can suhriyi maxamed bn muslim ibn shihaab asuhri qaala xadaana abu slm ibn cabdiraxmaan ibn cawf azuhri ana abaa hurayrata qaala wuxuu yihi qabala rasuulu lahi sal allau aleh wasalam xasan ibnu caliy buu dhunkaday nebigu salawatu ulahi wasalaamu caleyh wa cindahu nebiga agtiisana waxa aha alaqracu ibnu xaabis atamiimi ninka la yidhaahdo oo nimankii yani markaa soo islaamay ka mid ahaa odayaashii yani cuqaashii iyo nimankii yani carabta odayaasha u ahaan ahaa fatxu maka iyo xunayn iyo daa'if iyo meelahaasuu yani wuu ka qayb galay wuxuu ah dadkii mu'alafatulquluub raggii boqolboqolka geela la siiyey buu ka mid ahaa alaqrac ibnu xaabis atamiimina jaalisun uu fadhiyo faqaala alaqrac baa wuxuu yidhi ina liya waxaa ii sugnaatay casharatan toban baan leeyahay oo min alwaladi yacni toban awlaada ayaan leeyahoo ilma maa qabaltu ma dhunkado ama ma shumiyo minhum xaaluu awlaada ka mid yahay axadan ruux iyaga ka mida ma shumiyo fa nadara ilayhi rasuulu lahi sal aleh waslm rasuulka ilaahi baa fiiriyey uma qaala wuxuu nebigu ku yidhi salawatullahi ullahi wasalaamu calayh man laa yarxamu laa yurxam ruuxaan naxariisan qalbigiisa aan naxariis ilaahay subxaana watacaala aanu gelin ficilkiisa iyo dhaqankiisa iyo mucaamalaadkiisana aanu naxariisin aanay ka muuqan khalqiga iyo noolaha iyo naflaydana aanu naxariisan ilaahayna uma naxariisto subxaana wa tacaala bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya muslimna kitaabu lfadaa'il abu daawuud fii sunanihi iyo tirmidi fii jaamicihi raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala baabu adabi lwaalidi wa birihi liwaladihi wuxuu baabu yahay waalidku inuu ilmihiisa u edbiyo sidoo kalena dhanka kalena ilmihiisa yani baarinimo iyo samafal uu u sameeyo xadaana moxamed ibnu cabdilcasiis qaala xadaana waliid ibnu muslim yani waliid ibnu muslim waa nin mudalisa can waliid ibnu numayr ibnu aws waa majhuul annahu samica abaahu aabbihii wuxuu ka maqlay numayr ibnu aws yaquulu isagoo le kaanuu waxay ahaayeen dadkii salafka ahaa yaquuluuna waxay odhan jireen alsalaaxu min allaah hagaagga ilmuhu inuu tooso uu hagaago xagga ilaahay buu ka ahaatay waaladabu aadaabtuna min alaabaa'i aabbayaashay ka ahaatay waa laba majaalo ilmahani inuu tooso alsalaaxu min allaah geed baad biiraysaa geedkan aad biirayso inuu si fiican u baxo ilaahay subxaana wa iyo inuu xumaado allah maamula maamulka iyo talada ilaahay buu ku jira laakiin tarbiyada iyo mas-uuliyadda iyo rabaynta hore ayaa iska leh alaabbaa baa iska leh waaladabu adaabtuna waxay u sugnaatay min al aabaai aabbayaasha xaggooday ka ahaatay xadiiska yani waliid ibnu muslimoo nin mudallisa ku jira wuxuuna wax ka warinaya waliid ibnu numayr ayuu ka warinaya waana nin majhuula sheekh naasir wuu daciifiyey daciifuladabi lmufrad raqamka qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadana muxamed ibnu salaam albikindi qaala ahbaranaa cabdulacla ibn cabdilacla sami alqurashi can daauud ibn abi hindin yani daauud ibn abi hind waa nin yani markaas siqa ah can caamir ibn shraxiil ashacbi ana nucmaan ibnu bashiir nucmaan ibnu bashiir saxaabigaasi waa huwa awalu mawluudin fi lansaari bacda quduumi nabiyi sal alla aleh wasalam ansaartii nebi maxamed salawaatu ullahi wasalaamu calayhi nebi maxamed markuu magaalada madiine u yimi ilmihii ugu horreeyay u dhashay u ah xadaahu wuxuu sheegay ana abaahu bashiir indalaqa bihi inuu la tegoo la baxay ilaa rasuulilahi sal allahu aleh wasalam rasuulka ilaahay yaxmiluhu xaaluu xambaarayo oo uu dusha ku qaaday isagoo wiilkiisii nucmaan xambaarsan buu nebiga u geeyey faqaale wuxuu idhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayow innii anigu ushhiduka waxaan kuu markhaatigelinayaa waxaan marag kaaga dhigayaa annii anigu qad naxaltu inaan siiyey annucmaana nucmaan inaan siiyey kada wa kada naxaltu bimacnaa acdaytu inaan siiyey kada wakadaa sidaa iyo sidaas riwaayad kala caddaynayo naxaltu mikhraafan inaan beer siiyey ayaan kuu sheegayaa beertaas fa qaala wuxuu yidhi a waladika ilmahaaga dhammaantood naxalta ma siisay qaala wuxuu yidhi laa ma siin qaala wuxuu yidhi fashhad hayrii aniga qayrkay marka u markhaati geliy fa innii laa ashhadu cala aljawr anigu dulmi iyo cadaalad xumo markhaati kama noqdee yani igala tag waay cid kale u markhaatigeli macnaha maaha in markhaatiga loo bannaynaye markhaati kama noqdo way anigu waxaas oo kale fa ashhida hayrii qayrkay markhaati geli uma qaala wuxuu yidhi nebigu salawaatulahi wasalaamu caleyh fariin buu rabaa qalbigiisa soo jiidata dhaqankiisana wax ka bedasha inuu nebigu qalbigiisa uu ku talaalo ila waa macallimu lbashar nebigu salawaatullahi wasalaamu caleyh wuxuu idhi alaysa yasuruka miyaanay ku farax gelinin ma ku farxi lahayd an yakuunuu inay ahaadaan filbiri xagga samafalka daacada maqalka wanaagga ay kuu fidinayaan sawaa'an kuwa ka siman soo ma jeclid carruurtaadu dhammaantood inay baariyaal ku wada noqdaan oo ku sinaadaan qaale wuxuu idhi bala nacam alla magane waan jeclahay ilmahaygu dhammaantood xagga biriga iyo samafalka inay iiga sinaadaan qaal wuxuu yidhi falaa idan marka maxaad cadaalad xumada u samaynaysaayo aadan ugu cadaalad samaynayn yani falaa idan marka yani falaa tafaadula walaa jawr wax laysdheeraysiinayo iyo wax cadaalad xumo ahi ma jirto maxaa yeelay mabaadida maxamed ilaahi subxaana wa tacaala la soo diray baaba waxay tahay khalqiga in loo garsooro loo cadaalad sameeyo marka isagaa wuxuu yidhi icdiluu bayna wlaadikum caruurtiinna u cadaalad sameeya buu nebigu salawatulahi wasalaamu caleyh u yimi nebiga salawatulahi wasalamu caleyh majaalistiisii u fiirsada arrintaasi waa aynu caadiyan u samayno shiikh iyo shariif iyo nin walba waa ka dhacdaa ninka laba ilmoodoo carruura ou dhalay baa ku soo orday aabbahoodu meesha fadhiya markay arkeen waa wiil iyo gabadh wiilkii buu qaaday wuxuu saaray sinta gabadhiina saasuu gacanta u qabtay nebigu wuxuu idhi labadaba maad sinta saartid icdiluu bayna wlaadikum sooma samayno wiilkaaga yare gabadhaada yar hadday kaasoo horordaan wiilkana waad qaadi gabadhana gacantaadmaxaa gabadha isaga fogeen labada waa inaad qaad nebigu wuxuu yidhi icdiluu bayna wlaadikum maxaad labadaba sinta u saari weyday buu ku yidhi rasuulku salawatu ullahi wasalaamu caleyh ninkana wuxuu ku yidhi alaysa yasuruka an yakunuu fi lbiri sawaa miyaanay ku farax gelinayn inay dhammaantood xagga samafalka iyo daacada iyo maqlida ay ku maqlayaan kaaga sinaadaan qaala bala falaa idan ay falaa jawra qaala abu cabdulaahi wuxuu yidhi albukhaariyu laysa shahaadatu shahaadadu iyo maaha min anabiyi sal alla aleh wasalam nebigu uu yidhi yani fashhad hayrii ama faashhid hayrii uu yidhi rukhsatan ogolaansho jawrka in dadka kale ay ka markhaati gacaan la ogolaanayo baabu biri labbi liwaladih wuxuu baabu yahay aabbuhu inuu u baarinimo sameeyo ilmihiisa maxaa yeele shareecadu inta badan ilmahay u dardaarantaa inuu waalidkii u samafalo xadaanaa ibnu mahlad yani waa khaalid ibnu mahlad alqadawaani an ciisa ibnu yunis can ilwasaafi wasafi waa cubaydulaahi ibnu waliid yani waxay dhahdeen xadiiskiisa mxuu ahaa yuktabu xadiisahu waana daciifiyeen ibnu xibbaan baa tawsiiqiye can muxaarib ibni disaarin muxaarib ibnu disaar waa saduuqun ma'muun can ibni cumar cabdilaahi ibni cumar waxaa laga wariyey qaala wuxuu yidhi inamaa samaahum allahu ilaahay ugu magacaabay abraaran baariyaal wuxuu ugu dadka jannada gelaya leeyahay yacni baariyaasha li'annahum baruu waxay u baarinimo sameeyeen al aabbaa'a waalabnaa aabbayaashii iyo carruurtiiba way u baarinimo sameeyeen kama anna liwaalidika sida waalidkaa calayka dushaada uu kugu leeyahay xaqan xaq kadaalika liwaladika sidaasoo kale ilmahaagana calayka dushaada wuxuu ku leeyahay xaqun xaq buu ku leeyahay waa la ogyahay si dabiiciya ayuu yani ilmihiisa ugu ixsaan samaynaya markaasaa ilmaha loo dardaarmaya waxaa laleeyahy wacbudu allaha walaa tushriku bihi shayan an wa bilwaalidayni ixsaan sidoo kale marka ilmihiina waalidka laftiisii inuu ilmihii wanaag uu kula dhaqmo oo uu barbaariyo oo geedka markuu beerayo si fiican u beero ayaa la rabaa aartani marka waa daciifa waxaa ku jira alusaafi ninka la yidhaahdo ayaa ku jira abu nucaym baa fi lxilyat alwliya ku warinaya mujaladka toddobaad siddeetan iyo kow ibnu cadiy fi shankun laba boqol labaatan fi tafsiirihi mujaladka koowaad afar boqol afartan iyo saddex sheekh naasirna daciif aladabi almufrad sagaashan iyo afar raqamka qaala alimaamu raximah allahu tacaala baabu man laa xubaab u yahay ruuxa naxariisan looma naxariisto xadaana moxamed ibnu cala abu qurayb shaykhu ljamaca qaala xadaana mucaawiya ibnu hishaam can shaybaan ibni cabdiraxmaan can firaas ibnu yaxya alhamdani can cadiya wa cadiya ibnu sacad alcawfi waa daciif ninkani can abi saciidin alkhudri can nabiyi sal alla aleh wasalam qaala nebigu wuxuu yihi man laa yarxam laa yurxam ruuxaan naxariisan looma naxariistuu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh xadaana muxamed bnu salaam albikindi qaala ahbarana abu mucaawiya moxamed bnu khazim adariir can ilacmash sulaymaan bnu mihraan alacmash can sayd bni wahab can abi dibyaan waa xusein bnu jundub ibni camr bn alxaaris can jariir bni cabdillaahi radi allahu canhu qaal qaala rasuulu llahi sal alla aleh waslem rasuulka ilaahi wuxuu yidhi la yarxamu allaahu alle uma naxariisto subxaana wa tacaala man laa yarxamu annaasa ruuxaan dadka u naxariisan ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu bini aadamka uu kula tacaamulaa mucaamalada iyo dhaqanka ay bixiyaan ayuu ilaahay kula dhaqmaa subxaana wa tacaala qaala almusanifu raximah allahu tacala wacan cabdata ibni sulaymaan can abi khalid alxayaan can qays ibn abi xaasimin can jariir bni cabdilaahi qaala wuxuu yidhi qaala rasuulu lahi sal aleh wasalam rasuulka ilaahi wuxuu yidhi man laa yarxamu nnaasa dadka ruuxaan u naxariisan laa yarxamuhu allah ilaahay uma naxariisto subxaana wa tacaala axaadiistan dhammaantood waa isku macna marka waa sardinayna wacan cabdata ibni sulaymaan alkilaabi can hishaam ibni curwata can abihi curwa ibni subayr can caaisha radi allahu canha qaalad waxay tidhi ata nabiya sala allahu caleyh wasalam nebiga oo min alacraabi reer baadiyaha ka mida faqaala lahu yani nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ku yidhi rajulu nin oo minhum reer baadiyihii ka mid a yaa rasuula allahi rasuulka ilaahayow atuqabiluuna asibyaan carruurta miyaad shuumisaan ma dhunkataan carruurta fa wallaahi ilaahay baan ku dhaartay maa nuqabiluhum annagu carruurta ma shuminno oo ma dhunkanno sal alla aleh waslem rasuulka ma kuu hananaya an kaana allaahu alle subxaana wa tacaala inuu ahaaday yacni nasaca mid ka min qalbika naxariistaada yani cafwan min qalbika qalbigaaga alraxmata naxariista mid ka siibay amliku ma kuu hananayaa buu yidhi nebigu salawaatu ullahi wasalaamu calayh an kana allaahu ilaahay subxaana wa tacaala inuu ahaaday nasaca mid ka siibay min qalbika qalbigaaga alraxmata naxariista mid ka siibay hadduu qalbigaaga naxariista ka ka qadiyey anugu ma ku hanan kara qaala alimaamu raximah llahu tacaala xadaana abu nucmaan qala xadaana xamaad ibnu saydin can caasim ibni abi najuud caasim ibni bahdala can abi cumaan annahdi cabdiraxmaan ibnu millin anna cumara cumar istacmala wuxuu shaqaaleeyey rajula nin dadkii cumaansha ahaa ee sakada soo ururinaya buu ku daray faqaala alcaamilu ninkii caamilka ahabaa wuxuu yidhi inna liya waxaa ii sugnaaday kada wakada min alwalad intaasoo carruuraan leeyahay maa qabaltu ma dhunkado waaxidan mid oo minhum iyaga ka mida fa zacama cumaru cumar wuxuu sheegay ow qaala cumaru ama cumar wuxuu yidhi in allaha alle subxaana wa tacaala laa yarxamu alle uma naxariisto min cibaadihi addoommihiisa ilaa abarahum kuwooda baariyaasha ah ee samaha fale caruurta ixsaanka iyo wanaaga kula dhaqma mooye cid kale ilaahay subxana wa tacala uma naxariisto wa xasanahu alalbaaniyu fi ladab almufrad baabu raxmati miata jusin wuxuu baabu yahay naxariista yacnii inuu alle subxaana wa tacaala u qaybiyey boqol qaybood ama boqol gobol inu u qaybiyey qaala alimaamu raximah llahu tacala xadaana alxakam bnu naafic qaala ahbarana shucayb bn abi xamsa can الzuhriyi moxamed bn muslim bn shihaab الzuhri qaala wuxuu yidhi ahbarana saciid bn اlmusayib ana aba hurayrata radi allahu canhu qaala wuxuu yidhi samictu rasuula اllahi sal اllah aleh wasalam yaquul nebi maxamed waxaan maqlay isagoo leh jacala allahu ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu ka yeelay alraxmata naxariista mi'ata jusin boqol qaybood buu ka yeelay fa amsaka wuu haystay cindahu agtiisa tiscatan wa tisciina sagaal iyo sagaashan qaybood oo gobolladii naxariista iyo raxmada ka mid ah wa ansala waa soo dejiyey fil ardi arlada dhexdeedana wuxuu soo dejiyey jus'an waaxidan qayb keliya fa min dalika aljus'i qaybtaa iyada ah ayaa yataraaxamu alkhalqu khalqigu uu isugu naxariistaa xataa tarfacu ilaa ay koru qaado alfarasu faraskii ilaa uu koru qaado yacnii xaafiraha qoobkeeda ilaa ay koru qaado can waladihaa ilmaheeda iyadoo kor uga qaadaysa khashyata an tusiibahu iyadoo ka baqaysa inay asiibto oo qoobkii yani marka ay ku asiibto xataa xayawaanaadku waxyaabaha xayawaanaadka kale ay ugu naxariisanayaan waa naxariis ilaahay subxaana wa tacaala qalbigooda uu geliyay baabu lwusaati biljaari dariska iyo waxa ku saabsan aad buu wakhtigiisa u dheeriya xadiiskan umaan ku gabagabaynay xadana ismaaciil bn abi uways qaala xadana malik bnu anas abu cabdilaahi alasbuxi can yaxya bni saciid alansaari qaala wuxuu yidhi ahbarnii abu bakr ibni muxamed can camrata binti cabdiraxmaan can caaisha radi allahu canha can nabiyi sal allahu aleyh wasalam qaal nebigu wuxuu yidhi maa saala jibriilun jibriil kama suulin yuusiinii inuu ii dardaarmayo biljaari deriska inuu ii dardaarmayo xataa danantu ilaa aan u maleeyey annahu jibriil sayuwarisuhu inuu dariska uu isdhaxal siin doono sida uu deriska dhambaalka iyo fariinta iyo maqaalka ilaahay uu iiga keenay uu iigu celcelinayo xaqa deriska uu leeyahay kama suulin ilaa aanba u maleeyey yacni arma haddii ilaahay kuran la yidhaahdaa derisnimaba laysku dhaxlayaa ee qaraabanimo laysku dhexli maayo waa xuquuqda deriska uu leeyahay aad buu ugu celceliyey jibriil darsigeenna berritana aad buu wuxuu ku saabsan yahay mowduucaas deriska iyo xuquuqda yani uu leeyahay sida ay u kala mudan yihiin haddaad deris badan leedahay deriska dhibta badan iyo haddii ilaahay kuu run yahay makaanada uu sharcigu dhigay xiriirinta deriska la xiriirinayo iyo ixsaankaaga iyo samafalkaaga iyo gacantaadu inay gaadho ayuu ka hadli doonaa insha allah tacaala duruusteenna damaynu ku qaada dhigi doonaa bukhaari baa fii saxiixii ku warinaya raqamka ah imam muslimna fi saxiixi kitaab lbiri buu ku warinayaa wallahu subxana wa tacaala aclam bsawaab aclaa wbillahi towfiiq